alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennaani waa kii sagaalaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna ou iska lahaa doctor saciid ibnu caliy ibnu wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaan dhexda kaga soo jirnay ducada istiftaax oo qofku markuu salaada xirto intuusan qiraa'adii iyo qur-aanka bilaabin ducooyinka uu la imaanayo darsigan daraasaadkii ka horreeyey casharkii lixaad ducadii ku saabsanayd addikru cinda alkhuruuji min almansil guriga marka laga baxayo qofku ducadu akhrisanayo ahayd bismi illaahi tawakaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwata ila billaah ducadaa markaynu sharxayna waxaan soo tilmaannay culummada gobolkood inay yidhaahdeen ducada guriga marka laga baxayo duca khaasa in la akhristo wax daliilu kuma soo aroorin oo kama sugnaa nebiga sal allahu caleyhi wasalam daliil haabit oo sugan waxaynu sheegnay laakiin inuu jiro xadiid fii saxiix muslim ku yaalla oo ka warramaya in duca la akhristo guriga marka laga baxayo wahmi iyo ismoosiis bay ahayd xadiidka muslim wuxuu ka hadlahayey guriga marka la soo galahayey iyo cuntada marka la cunahaya iyuu ka hadlahayay ee gurigoo laga baxayo kamuusan hadlaynin laakiin waxaa sugan nebigu inuu mar walba ilaahay xusi jiray calaa kulli axyaanihi ama guri ha ka baxo ama guri ha jooge waa tambiih iyo baraarujin wuxuu casharkeennu ka bilaabanayaa ducada shanaad oo ka mid ah ducooyinka istiftaaxa xagga axaadiista iyo ducooyinka marka la tiriyana adkaartii musanifku ducada soddon iyo koobaad ah wuxuu odhanayaa qofku allaahu akbar kabiira allaahu akbar kabiira allaahu akbar kabiira saddex jeer buu odhanaya walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira saddex jeer buu odhanaya wasubxaana allaahi bukratan wa asiilan ayadana saddex jeer buu odhanaya alaaan acuudu billaahi min ashayطaani min hamzihi min nafkihi wa nafihi wa hamzih xadiikaasu waa xadiika jubayr ibnu mucim macnihiisuna waxa weeye allaahu alla ayaa akbaru weyn kabiiran xaaluu yahay mid weyn ama takbiiran weynayn kabiiran weyn allaahu akbaru alla ayaa weyn kabiiran weynaan allaahu akbar alla ayaa weyn kabiiran weynaan walxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay kaiiran xaalay tahay mid tiro badan ama xamdan kaiiran mahad tiro badan wlxamdu mahadi allay u sugnaatay kaiiran mahad tiro badan walxamdu lilaahi kaiira wasubxaan allaahi ilaahay baa xumo iyo ceeb oo dhan ka hufan iyo nuqsaan bukratan gelinka hore iyo waasiilan gelinka dambaba mar walba ilaahay xumo iyo ceeb ma leh loomana aaneeyo jeer buu sidaa odhanaya midiiba acuudu waxaan magangelayaa billaahi alle min ashayطaani shayaan ayaan ka magangelayaa min nafkihi shaydaanka kibirkiisa iyo faaqfaaqdiisa ayaan ilaahay ka magangelayaa iyo wa nafhihi afuufkiisa iyo gabaygiisa wa hamzihi iyo waalidiisa oo nafkhiga lagu fasiro kibir nafhigana lagu fasiro gabay hamzigana lagu fasiro waali uu qofka ku rido ilaahu intaba waan kaa magangelayaa ayuu nebigu odhan jiray xadiidka waxaa wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah iyo axmed way wariyeen intuba ayib wuxuu inoo faa'iidaynayaa markayna tusinayaa adkaarta marka salaada la xirta la akhrisanaya intii aan soo marray inuusan ku ekayne kuwo kalena la akhrin karo shaydaanka marka layska naaray acuudu billaahi min ashaydaani rajiim inaysan ku ekayne min nafkhihi wa nafihi wa hamsihi intaba lagu dari karo ducada lixaad allaahuma allahayow laka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad xadiidkeedana cabdulaahi bni cabbaas baa wariyey oo saxaabigiisu waa cabdulaahi bni cabbaas anta adigu nuuru samaawaati samaawaadka midka ifiyoo nuuriyaa tahay iyo ardi dhulalka iyo waman makhluuqa fiihinna dhexdooda ahaaday walaka adiga waxaa kuu sugnaaday almulku boqortooyo walaka adiga waxaa kuu sugnaaday dha alxamdu mahad anta adigu qayimu samaawaati samaawaadka midka u u taagan baa tahay iyo walardi dhulalka iyo waman duulka fiihinna dhexdooda ahaaday walaka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad anta adigu rabu samaawaati samaawaadka allihii iska lahaa baa tahay iyo walardi dhulalka iyo waman makhluuqa fiihinna dhexdooda ahaaday walaka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad laka adiga waxaa kuu sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka boqortooyadooda iyo maamulkooda iyo walardi dhulalka iyo waman makhluuqa fiihinna dhexdooda ahaaday walaka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahada anta adigu meliku samaawaati samaawaadka allaha iska laha tahay iyo walardi dhulalka lahaanshahooda walaka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad anta adigu alxaqu allaha xaqa ayaa tahay wa wacduka ballanqaadkaaguna alxaqu dhab weeyaan wa qowluka hadalkaaguna alxaqu dhab weeye wa liqaa'uka la kulankaaguna xaqun mid jira weeyaanoo in la inkiraa aysan sax ahayn waljannatu jannaduna xaqun xaq weeye wannaaru naartuna xaqun xaq weeye wannebiyuuna ambiyaduna xaqun xaq weeyaan wa muxammadu nebi muxamedna xaqun xaq weeyaan wsaacatu saacadda qiyaame xaqun xaq weeye allaahuma allah yow laka adiga waxaa kuu sugnaaday laka adiga oo keliya aan aslamtu kuu hoggaansamay wa calayka dushaada oo keliyaan tawakaltu tala saartay wa bika adiga keligaabaan baan aamantu ku rumeeyey wa ilayka adiga xaggaagaan anabtu u soo noqonayaa oo u toobadkeenayaa wa bika ay bimaa acaytanii min alburhaan wixii aad siisay oo xujo iyo adillo ah ayaan khaasamtu ku soo doodaya oo dadka kula doodaya wa ilayka xaggaagaan xaakamtu u soo xugumtegayaa faqfir ilaahu ii dhaaf lii aniga maa wixii qadamtu aan hormarsaday wakhtigaan aan ducaysanaya ka hor wixii iga dhacay ilaahu ii dhaaf wamaa wixiina ilaahu ii dhaaf akhartu aan waqtigan kadib la imaan doono wamaa kiina ilaahu ii dhaaf asrartu aan qarsaday oon dadku ogeyn wamaa dembina ilaahu ii dhaaf aclamtu aan muujistay wamaa dembina ilaahu ii dhaaf anta adigu aclamu adigu ogaal badan tahay bihi dembigaas minni aniga anta adigu almuqadimu ilaahiga wax hormariyaa taha wa anta adiguna almu'akhiru ilaahiga wax dibridaa tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane anta adigu ilaahii macbuudkayga xaq aha ayaa tahay laa ilaaha xaq lagu caabudaa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane walaa xawla xeelad malihi walaa quwata awoodna ma lihiin ilaa billaahi ilaahay kaalmadiisa mooyaane xadiidkan bukhaari baa wariyey muslimna isagoo mukhtasara ayuu wariyey waxay culimmadu leeyihiin wuxuuna ku tusinayaa jawaamiculkelim erayaal kooban oo murti badan xambaarsan oo nebiga ilaahay ku arsaaqay oo khasaa'istiisa ka mid ahaa ayuu xadiidkanu ka mid yahay ilaahu qayimu samaawaati taa waxay ishaaraysaa waxyaalaha adduunkan ka jira iyo waxay ku taagan yihiinba ilaahay baa maamula nuurka ilaahay lagu tilmaamo nuuru samaawaati laleeyaha waxay ishaaraysaa wax allaala waxay iftiin adduunkan ka jira xag ilaahay bay ka ahaadeen mulkiga ilaahay loo sugay waxay ku tusinaysaa ilaahay koonkan waxa ka jira asagu inuu xukumo maamulo hadday tahay waxaan jirin inuu abuuro ahaysiiyo iyo hadday tahay wax jiray inuu dilo oo nolosha ka qaado intaba wax allaala wuxuu rabaa ayuu sameeye yafcalu maa yashaa sidaasoo kaleeto ilaahay nicmooyinkiisa addoommadiisa uu u galay ayaa iyaduna ka mid ah oo barwaaqooyin badan buu ilaahay inoo galay anta alxaqu ilaahay xaq baa taa waxay ishaaraysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nolosheen bilowga aan bilaabannay ahaysiinta layna ahaysiiyey iyo waxyaalaha la midka ahoo nolosheennaaba ilaahay aa xaq aha ah ahaysiiyo ilaahay waa ku xaq saacadda qiyaamo laleeyahay wasaacatu waa xaquna waxay ku tusinaysaa macaadka iyo meesha aan ku dambayn doonno iyo nolosheenna meeshii ku gebagaboobi doonto xadiidkani marka waa xadiidka cadiimka ah ilaahay marka waa xaq wujuudkiisu waa xaqu waa ilaahay jira shakina ma leh dee qofkii asagu sidiisa u diidaya waa qof isla weyn wuxuu ku bilowday xadiidkaasi allaahuma laka alxamdu anta nuuru samaawaat ibnuqayim baa wuxuu leeyahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku magacaabay nuur kitaabkiisa qur-aanka nuur buu ku magacaabay nebigiisa muxamedana nuur buu ku magacaabay sala allahu calayh wasalam naftiisana ilaahay nuur buu ku magacaabayoo allaahu nuuru samaawaati way isku khilaafsan yihiin culummadu ma ismi ilaahay asmaadiisa ka mid a nuur mise ma aha way ku kala aragti duwan yihiin xadiidku wuxuu ina tusinayaa allaahum anta nuuru samaawaati samaawaadka midka ifiyaa tahayoo khalqiga unkan jooga hadduu yahay ifitaankaasi mid xisi oo qoraxdii iyo dayixii iyo korontooyinka iyo layrarka iyo iftiinkaan xisigaahi ilaahi baa keenay hadduu yahay iftiinkaasi mid macnawiyo nuurkii iimaanka ahaayoo xaqa iyo baadilka lagu kala saarayeyna ilaahi baa keenay oo anta nuuru samaawaati weeyaan taasay marka ku tusinaysaa rabu samaawaati eraygaa rabbinimada ah waa macnihiis horaan uga soo hadallayo asagaa iska leh oo asagaa maamula oo asagaa ku tasarufa oo asagaa iska weeye ayib qaybtan ku saabsan wawacduka alxaqu ilaahayo wacdigaagu waa xaq qur-aanka ayba ku sugan tahay in allah laa yukhlifu lmiicaad ilaahay ballankii uu qaaday inuuna ka bixin qowlka ilaahay waa xaq oo been ma aha la kulanka ilaahay waa xaq oo xadiidku dhankaa wuxuu inaga tusinayaa in la sugo geerida kabacdi nolol ka dambaysoo laysa soo saarayaay inay jirto taana xadiidku dhankaa wuu inaga tusinaya waljannatu xaqun wannaaru xaqun waxay inoo faa'iideyn jannada iyo naartuba inay yihiin laba makhluuq oo hadda jiroo jooga ilaahina uu ku janneeyo ruuxuu u naxariisanayo ruuxuu cadaabayana uu ku cadaabo waana madhabka ahluxaqa iyo ahlu sunnuhu sidaasay qabaan nebiyaasha ilaahay waa xaq inay xag alle ka yimaadeen addoommadiisiina ay yihiin nebi muxamed nibnimadiisu waa xaq risaaladu uu la yimid waa xaq addoonkii alle inuu yahay iyo rasuulka alle inuu yahay carab iyo cajami iyo insi iyo jin intaba uu nebi u yahayna waa xaq waxaa gooni loo sheegay inta markii hore lasoo sheegay wanabiyuuna xaqun wa muxamadun xaqna waa tashriif iyo tafdiil nebi muxamed la fadilaya sala allahu calayhi wasalam nebigu markuu ilaahay aad u ammaanay ayuu ka bacdin wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo ilaahu dembigayga dhaaf oo uu ducaysto intaan ducadaa la gaarin waxaa la rabaa qofka muslimkaahi inuu ilaahay u hoggaansamo qalban wa qaaliban waxaa la rabaa inuu ilaahay tala saarto oo ilaahay ku xidhan yahay waxaa la sheegaa oo la wariyaa cumar baa ninu inta u yimid buu wuxuu yidhi xilli ii dhiib cumarna dhaqankiisa waxa ka ahaa qofka uu xil u dhiibayo bay leeyihiin inuu qur-aanka yaqaano markaasuu ku yidhi qur-aanka ma taqaanaa suu yidhi maya qofaan qur-aanka aqoon uma dhiiba buu yidhi xil ninkii waa iscilkaambiyey oo qur-aankiibuu soo bartay markuu qur-aankii soo bartay bay cumar wada kulmeen qur-aankii waan soo bartay buu yidhi ilaahay baana iga kaakaafiyey xilkaagii oo waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu ruux ilaahay ku filan yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala aaminsan oo ku xiran oo iqadiisa kalsoonidu ilaahay ku qaba aad u kororto qur-aankii ilahay aan ka faa'iiday ayaa noqday buu qofkii ninkii ku yidhi bay yidhaahdaan wacalayka tawakaltu wabika aamantu ilaahu adaanku rumeeye ilaahu adaanku rumeeye waxalaala wixii aad amartay iyo waxaad iga reebtay iyo wixii aad iga warantay intaba ilaahayo waan rumaysnay inay xaq yihiin xaggaadaan u toobadkeenaya hadday noqoto in la doodoo la niqaasho oo xaq iyo baatil dadku u qaybsamaan wixii aad isiisay oo burhaan iyo xujoodii la qibtay baan ilaahu meesha la imaanaya hadday noqoto xujadaas inay ka sii gudubto hawshu seef iyo gacanka hadal tagtana waxaad ii sharciyaysaan maraya xaggaadaan usoo xugum tegaya xeerjaja ma aadayo waxay dadku aadaan iyo dasaatiir ma aadayo ilaahayow wixii xaq iyo waxyo aad ii soo dejisay ayaan ku xugum tegaya faqfir lii maa qadamtu wamaa akhartu ilaahu wixii dembi oo horay iga dhacaya waxa dambaba ii dhaaf waa tawaaduc nebigeennu uu tawaaducaya labadaba waa loo dhaafay liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar ilaahay intaba maadaama u dhaafay inuu yidhaahda ikfif akfir lii waa tawaaduc nebigeennu uu tawaaducaya sala allahu calayhi wasalam waa tacliimu waa innaga ina barayo maadaamaynaan macsuumiin ahayn oo dunuubta iyo khata uu inaga dhacayo in layna bara inaan dhahno ilahu dembiga hore iyo kuwa dambaba noo dhaaf haddaan hadlaya ilaahu wixii dembiga ah oo iga dhacay ii dhaaf hadda ka wixii dhici lahaana ilaahu iisii dhaaf hadda maa qadamtu wixii aan hormariyey noloshayda ilaahu ii dhaaf wamaa akhartu wixii dembiyo asagoo adduunkan lagu dhaqmaya aan ka tegayna ilaahu asagana ii dhaaf weye addoonka saasaa laga rabaa inuu yidhahdo dembigaa aan siraystay oo la leeyahay wamaa asrartu waa waxaa dadka ka qarsatay ilaahay mooye cid kuloogaysan jirin ama ilahay waxba kama qarsan karti wamaa aclamtuna waa wixii dadka aad tustay wamaa anta aclamu bihi minii waxa weeye waxaad dhici karta waxaad u haysatay inaysan dembiba ahaynba ilaahay agtiisana kawan taxsabuunahu hayinan wa cind allaahi cadiim wax yar baad u qabtaayoo iska sahlan laakiin ilaahay agtiisa waa wax ka weyn oo dembi ah marka dembiga noocaasoo laga yaabo inaadan ku baraarugsanayn ilaahay agtiisana dembiga ka ah baad leedahay ilahday u idhaaf anta almuqadimu wa anta almu'akhir adaa wa hormariya adduunkii waa la soo hormariyey aakhira waa la dimariyey yaa sidaa sameeyo maamulka allah dadka horay u dhintay ilaahay baa hormariyey kuwa gadaal ka dhimanaya ilahay baa noloshooda dib u dhigay dadka hormaray aqaafadooda iyo xabaaradooda iyo tadayunkooda iyo alla ku-xirnaanshahooda iyo calaaqadooda iyo allah la leeyihiin dadka hormaray yaa heerkaa gaarsiiya waa towfiiq min allah kuwa haray oo nolosha ka dhacay oo dib u dhacayna ayagana waxa weeye qadarka iyo qadaha ilaahay may dhaafayaanoo kama baxsana laa ilaaha illaa anta ilah macbuud xaq lagu caabudan adiga ahayn ma jiro xadiidkaa marka waa sheegno bukhaari ayaa wariyey muslimna waa wariya isagoo mukhtasarah ducaau rukuuc ducadii waa la soo akhristay qur-aan baa la akhriyay rukuuc baa la gaaray jilbahoo la qabsaday iyo marka la rukuucsan yahay ducadii la akhrin lahaa wuxuu qofku odhanayaa subxaana rabbiya alcadiim aa maraatin saddex jeer buu sidaa odhanaya subxaana waxaa xumaan iyo ceebba ka hufan rabbii rabbigay rabbigii alcadiimi ee weynaada oo makhluuqu dhan ka weynaa xadiidkani waa xadiidka xudayfa culummaduna waxay qabaan oo sunnahay leeyihiin saddex inaan laga yarayn rukuucda iyo sujuuddaba subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alcadiim subxaana rabbiy alcadiim markaad rukuucsan tahay markaad sujuudsan tahayna meesha cadiimaad aclaa ku beddelaysaa subxaana rabbiy alcalaa labadoodaba marka ugu yaraan saddex inaadan ka yarayn ayaa sunnaahoo wanaagsan wa bixamdihi ma lagu dari karaa subxaana rabbiy alcadiim wa bixamdihi ma lagu dari karaa lafdigaa wa bixamdiga culummada qayb baa daciifisay axmed ibnu xambal baa la weydiiyey wuxuu yidhi amaa ana falaa aquulu wa bixamdihi anugu siyaadadaas ayada ah wabixamdiha ku dari maayo siyaadadaasu inay xadiidka ka mid tahay ibnu salaax baa inkiroo diiday oo wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu sax ku yahay subxaana rabbi alcadiim oo sidaa inoo qoran ah ayib waxaad labaadoo akhrinaysaa rukuucda subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii subxaanaka ilaahow nasahnidaada ayaa nasahan taha xumo iyo ceeb nuqsaan iyo dhimanaasho agtaada ma timaado allaahuma allahyow rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow wa bixamdika mahaddaada lala qabo allaahuma qfir ilaahu idhaaf lii aniga xadiidkan eh, waxaa wariyey bukhaari iyo muslim ayaa wariyey bukhaari iyo muslim ayaa wariyey wuxuu inoo faa'iidaynayaa oon ka qaadanaynaa waana xadiidu caaisha in ilaahay la ammaano intaadan ducaysan ilaahina la mahadiyo xumaan iyo ceebna laga hufo kabacdina la ducaysto laba wuxuuna tusinayaa rukuucda dhexdeeda ilaahi in lagu baryi karo oo rukuucda qofku ku ducaysan karo ducada saddexaad oo baabkaana subuuxun quduusu rabbulmalaa'ikati waruux subuuxun ilaahi mid hufan weeyaan quduusun mid dahiran weeyaan rabulmalaaikati malaa'igta rabbigeed weeye iyo waruuxi malkuljibriil rabbigii oo rabbulmalaa'ikati malaa'igtu rabbi u yahay haddii la yidhi war ruux maxaa gooni loogu magacaabo malkuljibriil ah waa tashriif iyo fadilid maxaa malkuljibriil loogu bixiya ruux culummadu way sheegaano waxay yidhaahdaan qofka bani aadamkaahi wuxuu ku noolyaha laba waxyaaloodoo wax ruuxdan ku jirto jisadkiisa ku jirta iyo ruux macnawi ah tii macnawiga ahayd buu marka keenayo iimaankeenna iyo qalbigeenna uu ku kobcayo ku weynaanayo waxyigii ilaahaya xadiidkana waxaa wariyey muslim ayaa wariyay abu daawuud ducada afraadoo baabkan waxaa weeye waa xadiidka cali bnu abi aalibe eh, waxaad odhanaysaa allaahuma allahayow laka adiga keligaa baan rakacadku kuu rukuucay ilaah adaan kuu rukuucay jaraa majruurkan laka ah rakacdu waa ka dambaysuu ku tacalluqaya waxaa laakiin loo soo hormariyey ilaahu keligaa baan rukuuc mudan oo aan kuu rukuucsanahay ruux kaloo hawshaas munaasab uleh ma u jiro wa bika adiga keligaa baan aamantu ku rumeeyey inaad ilaaha xaqaa tahay amarkaagaan rumeeyey oo nahyigaagaan rumeeyey oo akhbaarkii iyo waxaad ka warrantaan rumeeyey keligaa baan ilahnimo kuu aaminsana walaka adiga ayaan aslamtu kuu hogaansamay oo keli ah khashaca waxaa kuu khushuucay oo kuu hogtay laka adiga samci maqalkayga iyo wa aragayga iyo wa mukhii dhuuxayga iyo wa cadmii lafahayga laftaydana waa la odhan karaa haddii lafahayga la yidhahdana mushkilo ma laho waa mufrad mudaaf oo cumuum faydinayo lafahayga wa casabii iyo seedahayga iyo wamaa shaygii istaqallat ay xambaartay bihi asaga qadamii lugahaygu oo dee intii kaleeta waa cadfulcaami cala xadiidkan muslim baa wariyey sunankuna way wariyeen ibnu maajah marka laga soo reebo iyo abu daawuud ayib xadiidku wuxuuna tusinayaa marka oo culimmadu leeyihiin maxaa loo khaas yeelay saddexdan shay almukhu alcadmu alcasab ilaahu waxaa kuu rukuucay dhuuxayga iyo lafahayga iyo seedahayga waxay culimmadu leeyihiin saddexdoodu waa ishayaan dhuuxaaga waxaa haya waa lafta lafta haddii la jabiyo dhuuxu bannaanku imaanaya laftaadana waxaa hayuu asturaya waa casabka iyo seedaha iyo haraggan koreeto ajsaadii kaleeto jidhkaagana intaasay murakabo ku tahay oo dul saaran taha dhuuxa iyo lafuhu waa wax qarsoon basarka iyo samciga iyo dhagaha iyo indhahana waa wax loo jeedo macnaheedu wuxuu noqonayaa ilaahow daahirkaygan iyo muuqaalkaygan guudna wuu kuu rukuucay baadinka iyo gudahayga iyo qalbigayga iyo jirkayga inta makhluuqa ka qarsoonna way kuu rukucsan yihiin inaad inta sidaa ku dhawaaqday haddana aad been sheegaysiisoo khayaano ma ah markaad leedahay ilaahu xataa lafahayga ayaa kuu rukuucsan oo kuu sujuudsan oo qalbigayga kuu sujuudsan waa inay dhabkaa tahay ilaahina waa ku ogyahay inay hawshaasi dhabkaa tahay inay dhayaldhayalkaa tahay iyo istustus wama staqallat bihi qadamii waa jirkii intiisa kaleeto oo hadda lafahan iyo gammadahaagu jirkaaga intay kaley sidaanoo ilaahu kulligay lugahayga waxay qaadeenoo dhan aday kuu rukuuceen oo kuu sujuudayaan wey ducada waxa weeye subxaana waxaa xumo iyo ceebba ka hufnaaday diljabaruuti allaha khasbitaanka u saaxiibka ah oo addoommadiisa maamula walmalakuuti allaha boqortooyada u saaxiibka ah walkibriyaayi allaha weynanka u saaxiibka ah. iyo walcadamati weynanka allaha u saaxiibka ah waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid tahay cibaaradaani daatada ilaahay dhammaystirankeeda wujuudkiisa dhammaystirankiisa iyo joogitaankiisa ruux aan ilaahay ahaynoo intaa lagu tilmaami karaana lama arko dulmalakuut waljabaruut waalkibriyaa kulli asagaa iska leh ilaahigaas ayaa xumaatay iyo ceeba ka hufan ducaa urafci min arukuuci ducada la akhrisanayo rukuucda marka laga soo tooso ducaau rafci soo kor noqoshada ducadeeda min arukuuci rukuucda laga soo noqonayo markuu qofku rukuucay ducadeeda waan ogaan markuu rukuucdii ka soo toosayo muxuu akhrisanaya xadiidka abu hurayra ayaa u daliila kii horeeto xadiidka cawf ibnu maalik alashcari ayuu ahaa kanina waa xadiidka abu hurayra wuxuu odhanayaa samica allaahu ilaahay wuu maqlaa liman qofkii xamidahu mahdiya xadiidkan bukhaari baa wariyey ilaahay wuu maqlaa ruuxii mahadiya macnaheedu muxuu yihi ruuxaan mahadinna sooma maqla haa labada wuu maqlaa kii ammaana iyo kii caayo kulli wuu maqlaya ilaah wax walba wuu maqlaa samic allahu liman xamida waxa weeye wuu maqlaa wuu ku ammaanaa wuuna ka ajiibaa wey intaasba ilahay wuu isugu kaa daraya samica wuu maqlaa allaahu alle liman ruuxii xamidahu mahadiya ducada labaada baabkan waxaa weeye rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih rifaacat bnu raafic azuraqi xadiidkiisa weeyaano rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeeno walaka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad xamdan mahadin kaiiran ee tiro badan ayaad mahadsan tahay dayiban ee wanaagsan mubaarakan la barakeeyo khayrkiisa la badiyey fiihi dhexdiisa bukhaari baa kana wariyey waa xadiidka bukhaari ayib xadiidkan culimmadu qaar ka mida ah waxay u deliishadeen in imaamka iyo ma'muumka iyo munfaridkuba intuba ay la imaanayaan eraygaas haddaad imaam tahay samic allaahu liman xamida rabbana walaka alxamdu xamdan kaiira wasraacin ma'muumkuna wuu la imaanaya imaamkuna wuu la imaanaya munfaridkuna wuu la imaanaya wax mushkilaana male saasaana raajix ayib waxaa kuu bannaan saddex qaab inaad u tidhaahdid rabbanaa walaka alxamdu iyo rabbanaa laka alxamdu iyo wowda aad ka daysid iyo allaahuma oo labadoo kale ah oo noqonaysa allaahuma rabbanaa laka alxamdu allaahuma rabbanaa walaka alxamdu intuba way kuu bannaan yihiin ducadaa saddexaad ee baabkani waa xadiidka abu saciidin alkhudri mil asamaawaati wa mil alardi wamaa baynahuma wamil'a maa shi'ta min shayin bacdu mila samaawaati yaa mila samaawaat samaawaadka abuurkooda allihii bilaabayow wa mil alardi dhulka dhulalka buuxooda maya mila samaawaati samaawaadka muggood oo ammaana ayaad leedahay wa mil alardi dhulka muggiis oo ammaana ayaad leedahay iyo wamaa baynahumaa labadaa wixii u dhaxeeya iyo wamila maa hay wixii shaygii muggiis shita adigu addoontid min shayin shay xalu yaha bacdu intaa ka dambeeya carshigii iyo kursigii iyo wixii waxa weyaan makhluuqaadoo ka sii sarreeya iyo wixii ka hooseeya dhulalku inagu inaan garanayn iyo min shayin bacdu ahla ahanaa'i ammaanta ehelkeediiyo iyo walmajdi sharafta labadaba ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ehel u ah axaqu maa shay midka ugu mudnaansho badan qaala uu yidhaahdo alcabdu addoonku wa kullunaa dhammaantayana laka adiga cabdun addoon baan kuu nahaye allaahuma laa maanica wey allahuma allahayow laa maanica wax diidin la yidhaahdo uma sugnaan laa maanica waxdeeda limaa shaygii acdayta adigu aad bixisay ma jiro wixii adigu aad bixisay ruux diidi karaa ma jiro walaa muctiya wax bixiya limaa shaygii manacta adigu aad diiddayna ma jiro walaa yanfacu wax u tari mayso daljaddi midka sharafta u saaxiibka minka adiga xaggaaga aljaddu sharaftaasi wax u tari mayso culammadu waxay isweydiiyaan axaqu maa qaala alcabdu allaahuma laa maanica sidee bay ku tahay wax addoonku uu ku hadlo waxa ugu mudnaansho badan waxay leeyihiin li'anna waxa ku sugan tafwiid ilaahay arrimahaaga aad u bandhiganaysid hoggaansan ilaahay aad u hoggaansan tahay ictiraaf waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa aad qirsan tahay markii ilaahay la ammaanay baa waxaa leeyahay laa maanica lima acayta wixii adugu aad bixisay ruuxna ma diidi kara maa yaftax illaahu linaasi min raxmatin falaa mumsika ilaahayow wixii raxmadood qofka siisay caafimaad iyo cimri iyo cibaado iyo cilmi iyo waxa weeyaan roob iyo owlaad wixii adugu aad siisay ilaahu cidna qofkaa kama qaadi karto sidaa awgeed qof inuu yidhaahdo cirkaan soo duminayaayo dhulkan waxa weeyaan kala jeexahayaayo owlaaddan kaa qaadaya waa dig iyo dam aan waxba ka jirin waxuu kaa qaadi karaa qofkaasi lama arko ayib ilaahay marka wuxuu diidana cidima bixin karto wuxuu bixiyana cidima diidi karto sidaa awgeed ba ibnuqayim wuxuu leeyahay ida istaqna annaasu bidunya fastaqna anta billaah markay dadku ku deeqtoomaan adduunyo ay wax bidaan adigu ilaahay ku kaaftoon markay ku farxaan adduunyada ilaahay ku farax markay dadkay jecel yihiin weheshanayaan daacada ilaahay iyo cibaadadiisa wehesho markay boqoradooda isbarayaan oo ileeyihiin hebel baan ahay oo halkaasaan hadda hor ka shaqayn jiro sidaasaan asuu boqorka agtiisa guul uga gaaro adiguna ilaahay isu muuji subxaana wa tacaala si aad cizo iyo sharaf iyo wanaagba u heshi ugu dambeyn waxaad ogaataa walaa yanfacu daljaddi minka ljad aljaddu waa sharaf xoolihii iyo magacii iyo mansabkii iyo sharaftii iyo maamuuskaad adduunyadan ku lahayd waxba kuu tari mayso haddaadan daaca ilaahay u kaalmaysan camalka saalixaha ku anfacaya in adduunkan wax laguu sheego hebelow magac laguu sheego boqorka boqorada boqorka afrika madaxweynaha adduunka ugu sarreeya dowladaha adduunka ugu xoog badan alqaabta iyo naynaasyaha noocaasa in lagu siiyo xidigii adduunka waxay kuu taraysa lama arka ilahay agtiisa haddaadan qaymo ka lahayn wallahu aclam sal اllah calى nabiyina mxamadi waaalihi wsaxbihi ajmaciin